الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii alcilaaj biاruqa min alkitaabi waالsunna sheekhu kitaabkan wuxuu ku soo guurin doonaa sidaan arki doonna in sha allahu tacaala cudurro badan oo zabankan dadka joogana ay ka sheeganayaan baa sheekhu wuxuu soo guurinayaa wixii lagu daweyn lahaa wuxuu ka bilaabi doonaa in sha allah cudurrada cudurka lagu magacaabo sixirka oo ah cudur in badan runtii laga sheegto dhibkiisana uu badan yahay wuxuu sheekhu ku xujisiin doonaa cudurka isagana aanan yarayn dhibkiisa oo dadku ka sheegadana ka sheeganayaan ee caynta lagu magacaabo isha kadibna sheekhu wuxuu ku xujisiin doonaa cilaaju اliltibaasi aljiniyi biاlinsiyi iltibaas aljiniy biاlinsiy jinnigii markuu insiga galo wixii lagu daweyn lahaa taana waayahan way badan tahay dad badan baa jinni ka sheeganaya sheekhu wuxuu tilmaami doonaa amraadda lagu magacaabo alamraad annafsiya cudurada nafsiga ee qalbiga ku dhaca ama waalida isla hadalka wareerka arrimahaas oo dhan buu sheekhu ka hadlayaa musiibada qofka markay ku dhacdo wixii lagu dawayn lahaa alham walxusin murugta iyo urkutaallada sida loo daweyn lahaa murugtu zamankan waa badan tahay dad badan baa murug haysataa ama urkutaallo iyo wareer sidee lagu daweynayaa sidoo kale sheekhu wuxuu sheegi doonaa qofka jiran haddaa sida naftiisa isagu u daweyn karo maaha qofka uun inuu sugo dhakhtar nafsi ah oo daweeya laakiin naftiisa wuu daweyn karaayo waxyaaba badan buu isticmaali karaa arrimahaas oo dhan buu sheekhu insha allahu tacaala kitaabkiisa kusoo guurin doonaa arrimo ilaa siddeed iyo toban shay buu sheegi doonaa kitaabkaan aan marayno biidn illaahi ilbaari waxa ugu horeeya sheekhu uu noogu hormariyey muqadamada kadib cilaaju sixri sixriga ama sixirka waxa lagu magacaabo sixirka ama falka dawayntiisa sixirka waxay leeyihiin luqa alcarabiya ibnulathiir wuxuu leeyahay asixru sarfu shayi can wajhihi weeyaan shayga oo wejigiisii laga leexiyo indha sarcaad camal in la sameeyo taasaa lagu magacaabaa luqad ahaan allahna subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu sheegay sixirka inuu jiro wاtabacuu ma tatlu shayaaiinu calى mulki sulaymaan wma kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu shayaaiintii inay kufriyeen maxay ku kufriyeen yucallimuuna الnaasa sixra dadkay sixirkii barayaan in dadkii la sixro waxaa dadka bara dadka suxarada ah shayaaiin baa aabba u ah iyagaa macallimiin u ah iyagaa soo dira iyagaa tusaaleeya qofka wax sixra markaa waa mina shayaan baa ku adeegta shayaan xaggiisa taasuu allah subxaanah wa tacaala tilmaamay marka maxaa lagu daweynayaa annagu in allahu tacaala kama hadli doono sixirka xukunkiisa waxa uu yahay kutubta dheerdheer ayaa loo raadsanaya maadaama cilaaj aan ku jirno sida lagu daweyn lahaa baan ka hadlaynaa qofka saaxirka xukunkiisa muxuu yahay ma la dilayaa ma la xirayaa ma la ciqaabayaa arrimahaas baan insha allahu tacaala anagu dawadan ka hadlaynaa ee xukunkii badanaa uma banbixi doono biidn illahi اlbaari alcilaaj alcilaaju اlilaahiyu lisixri qismaani buu yidhi sheekhu alcilaaju اlilaahiyu allah subxaanahu wa tacaala daweyntiisa uu daweeyey lisixri sixirkii qismaani laba qaybood weeyaan ama alcilaaj اlilaahi cilaajka ilaahayga micnaha cilaajka diiniga laga wadaa ee sixirka lagu daweeyo waa laba qaybood kulley haddee labadaa qaybood ilaahay kitaabkiisa laga soo qaatay rabbi baa tilmaamay meelo badan ku tilmaamay rasuulkaa tilmaamay sal allahu calayh wasalam oo shaarica alle subxaanaه wa tacaala baa u waxyooday saasuu ku noqday markaa cilaajka alilaahi sidaasuu ku noqday cilaajka ilaahay loo nisbeeyey waa laba qaybood sheekhuu yidhi alqismu اlأwal qismiga ugu horeeya qofka doonaya markaa qof sixran inuu daweeyo waxaa la doonayaa inuu qaabkan isticmaalo ama qofka doonaya inuu sixir ka dheeraado oo aanan la sixrin haddaad ka cabsanayso in lagu sixro ama aad ka shakisan tahay waxaa la doonayaa inaad arinkan la timaado waad iska ilaalin kartaayo sixirkii waa ka badbaadaysaa qismu اlأwl sheekhu wuxuu yidhi maa yutaqىa bihi asixru waxa laysaga ilaalinayo sixirkii weeyaan qabla wuquucihi intuusan dhicin intaan lagu sixrin maadaama suxradii ay badan yihiin oo dadkii oo dhan ka sheeganayaan haweentii waxay leedahay waa la sixray ninkii wuxuu leeyahy waa la sixray gabadhii waxay leedahay sixir baan qabaa nin baa isixrayoo sidaa sameeyey ka hor waxaa la doonaya inaad iska ilaaliso maa yutaqaa bihi asixru qabla wuquuci intuusan dhicin kow sheekhu wuxuu yidhi markaa sidee lasaga ilaalin karaa arrimaha soo socda waa in la sameeyaa yuu yidhi intuusan sixirka dhicin qofka uusan ku dhicin arrimahan isaga ilaaliyo alqiyaamu qofka inuu istaago bijamiici alwaajibaat waajibaadka alle subxaanah wa tacaala uu saaray o dhan allah subxaana wa tacaala muslim baa tahay waajibaad buu dushaada saaray salaadii sowmkii zakadii xajkii towxiidkiibaa dushaada la saaray waajibaadkaasoo dhan inaad oga soo baxdo siduu alle subxaanahu wa ku amray sixir waad ka badbaadaysaa alqiyaam bijamiici alwaajibaat wa tarku jamiici almuxaramaat iyo qofka inuu ka tago waxa alle subxaanahu wa uu xarimay oo dhan ma baطn wاlإثma wاlbagya bigayri اlxaq waxyaabaha alle subxaanaه wa tacala uu xarimay fawaaxishtao dhan inaad ka tagto sixir kugu dhici maayo wاtawbatu iyo qofka inuu allahu towbad keeno min jamiici sayi'aat waxyaabaha xunuu sameeyey oo dhan inuu ilaahay uga noqdo acmaasha sayi'aatka saddexdaa shay haddaad la timaado waxa weeyaan sixir waa ka badbaadaysaa waajibaadka ilaahay uu ku saaray oo dhan la imow muxaramaadkao dhan ka tag wuxuu alla subxaanaه wa tacaala kaa xarimay alfawaaxish maa dahara minha iyo maa baطan waxa muuqdee la garanayo iyo waxa qarsoon oo dhan isaga tag towbana la imow kadib sixir waa ka badbaadaysaa labo arrinka labaad ee sixirka looga badbaadayo intuusan qofka ku dhicin waxa weeyaan aliktaaru in la badiyo min qiraa'ati alqur'aani alkariim qur'aanka kariimka ah qiraa'adiisa iyo akhrintiisoo la badiyo waa waxyaabaha sixirka looga badbaado qof qur'aan akhrisa oo wirdile oo qur-aanka ku dadaala oo odhanaya sixir baa igu dhacay arki maysi qof salaaddii si fiican u tukanayo xaaraanta ka tegi oo toobadkeena u sixir uu ku dhacay arki mayse haddaad qur'aankii badiso markaa sixir waa ka badbaadaysaa bixayu yajcalu bixayu yajcalu lahu meel marka uu yeelanayo isagoo yeelanaya ruuxii qur'aanka wuxuu yeelanayaa yajcalu lahu wirdan wirdi buu samaysanayaa wirdiga waxaa lagu magacaabaa wax mar kasta la akhriyo wird alyowmi aladahaa oo kale wird alleyli inaad leedahay wardi iyo wax go-an oo aada akhrinayso maalintii minhu qur-aanka aad ka akrinayso kula yowmin maalin kasta sixir waad ka badbaadi maalintii juz qur'aana inaad akhriso haddaad ka badin karto laba juz akhri haddaad ka badin karto saddex akhri maalintii haddaad ka badin karto shan akhri toban akhriyo qur'aankaba saddex beri dhammee haddii waxa weeyaan aad tahay qof caajis ah oo qiraa'ada qur-aanka ay ku yar tahay waa inaadan ka yaraynin maalintii juz inaad akhriso oo bishiiba qur-aanka waa inaad dhamaysaa weeyaan adigii sixir markaa waad kala fogaanaysaan qur-aanka wardiga rasuulka sal allahu calayh wasalam uu tilmaamay waxa weeyaan waxaa ugu fiican qofka haddii uu awoodi karo qofka qur-aanka jecele ku dadaala saddex beri inuu ku dhammeeyo waxaa kusii xiga toddoba beri inuu ku dhammeeyo waxaa kusii xiga toban beri inuu ku dhammeeyo shan iyo toban beri labaatan beri soddon beri waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa qof muslim ah oo caafimaad qaba oo ilaahay khayr oo dhan adduunyada uu siiyey oo waxaa laga yaaba qur-aankii aanan kala faydaynin akhrinaynin wirdiga marka waxaa weeyaan inaad qur-aankii soo bilaabayso oad dhammaynayso maalin kasta waxaad akhrinaysid qur-aankii gebagabayn culimmada waxay yidhaahdeen qur qofka waxa fiican sidan inuu akhriyo fami bashuuqun xarfaha inuu qur ku xisaabsado fami bashuuqun faatixaduu ka soo bilaabaya maalinta ugu horaysa fami miimka wuxuu imaanayaa maa'ida ayuu ku istaagaya maaiduu ka soo bilaabi haddana mi ya-da waxa weeyaan yunus buu ku istaagayaa suurat yunus suurat yunus buu haddana maalinta kale ka soo bilaabi bashuuqun ba'da waxa weeyaan banu israa'iil suurat isra ama subxaan subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami buu ku istaagi haddana maalinta kale wuxuu ka bilaabay isra bashuuqun shiinka wuxuu ku istaagay shucaraa kaamama lumayso bashuu shiinka markaad ka tagtood shucaro ka bilowdo bashuu wowgaad ku istaagi wowga intee wasaafaati safaa fazaajiraati zajra bashuuqun qaafkana waxa weeyaan qaafu lqur'aani almajiid qaaf haddaad gaartana haddee waabo subax khamiis baad maarag ka farxalanaysaa maalinta ugu dambeeya sidaasaa loo xisaabsadaa culummada qaarkood ay baraarujiyeen qofkii qur'aanka ku dadaalaya wardi samaysanaya arrinkaa ha ku dadaalo qof kastoo muslim ahna maalin kasta wardi waa inaad leedahay wardiga haddaad dhammaysana ducayso markaad qur-aanka akhriso haddaad rabto isku tuf haddaad rabto biyo zamzam raadso ku tufo adigee sixir waad kala badbaadaysaan alikhaaru min qiraa'ati اlqur'aani اlkariim bxayu yajcalu lahu wirda minhu kula ywm tan saddexaad ee sixirka looga badbaadayo intuusan dhicin waxa weeyaan attaxasunu in la isku xirsixiro oo dhufays laga dhigto bidacawaati ducooyinka dhufays laga dhigto wاtacawudaati iyo magangalyaasha ilaahay la magangalo in la badiyo wاladkaari اlmashruucati iyo adkaarta bannaan in lagu dadaalo la akhriyo wa min dalika adkaarta waxaa ka mid a sheekhu adkaar buu bilaabi doonaa marka kuu sheegi doonaa qofka inuu yidhaahdo bismi اllaahi اladii laa yaduru maca ismihi shayء fi اlardi walaa fi الsmaa wahuwa الsamiicu اlcaliim ثalaaثa maraat fi الصabaaxi wاlmasaa qofka inuu akhriyo midda saddexaad waxa weeyaan ee sixirka lasaga ilaaliyo qofka inuu dhufays ka dhigto ataxasunu bidacawaat dhufays baad ka dhiganaysa qof dhufays gala sidee looga saari lagama saari karo waa qof god galay oo madaxa markaa soo dhiibta weeyaan wixii wax kugu soo tuurana godkaada hoos u galaysa shayaan markaa halkuu kaa soo gaari dacawaadkaas dacawaadka akhri ducooyinka hadda aan soo akhrinay kitaabkan sheekh uu noo soo guuriyey maalintii akhriso xisnulmuslimka akhriso wa min daalika dacwaadka waa wanaagsan waxaa ka miduu yidhi qofka inuu dhaho bismi illaahi magac ilaahay baan markaa ku bilaabanayaa shay kastoon bilaabayo alladii magacaasoo laa yaduru uusan dhibaynin maca ismihi magaciisoo la sheego shay-un shay uusan dhibaynin magac ilaahayoo la sheego wax ka hor imaanaya male fi lardi dhulka dhexdiisa iyo walaa fi samaa iyo samada dhexdeeda wa huwa samiic اlcaliim alle subxaanaه wa tacaala asamiic weeyaan asmaadiisay ka mid tahay qofkii wax weydiista alle subxaanaه wa tacaala wuu ka aqbalaa samica allahu liman xamidahu alcaliimu weeyaan alle wax kastuu ogyahay qofka ikhlaas u baryaya alle jala wacalaa wuu ogyahay ee qalbigiisa dacwada ee ka timid baryada ee ka timid dhabbay ka tahay oo allah subxaana wa tacaala wuu aqbalaya qofkii sidaa yidhaahda alaaa maraatin saddex jeer fi sabaaxi subaxdii iyo walmasaa'i galabtii waxa weeyaan wuu ku badbaadayaa rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka waxaa ka warinaya cuhmaan ibna cafaan dunnuurayni baa ka warinaya radia allaahu canhu wuxuu yidhi sayidina cumaan radi allahu canhu rasuulkan maqlay oo odhanaya maa min cabdin yaquulu fii sabaaxi kulli ywmi wamasaa'i kulli layla bismi اllahi اladii laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi walaa fi الsama wahuwa samiicu اlcaliim lam yaduruhu shayun shay dhibaya ma leh waana soo marnay ducada xadiidkaa markaa waa xadiid saxiixa weeyaan atirmidi baa soo saaray wa abu daawuud baa soo saaray wabnu maajah baa soo saaray wa saxaxahu fii saxiixi ibni maajah albanina wuu saxiixiyeyo sunan ibni maajah kitaabka lagu magacaabo saxiixiisa ku saxiixiyey xadiidkan sayidina cumaan waxaa ka warinaya wiilkiisa lagu magacaabo abaan ibn cumaan abaan marka radia allahu canhu waxaa ku dhacay farij waxa lagu magacaabo shalal baa ku dhacay dhinac baa qallashanaa nin caalimna wuu ahaa axaadiita wuxuu ka wariyaa cumaan bin cafaan xadiidkan uu wariyey maal maalmaha ka mid ah wuxuu yidhi xadaanii cuثmaan can rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka sal اllahu alayh wasalam waxaa laga maqlay inuu yidhi qofkii ducadan akhriya bismi اllah aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi walaa fi الsamaa saddex jeer akhriya habeenkii wax dhiboo soo gaaraya male ama maalintii wax dhiboo taabanaya male isagana shalal buu qabaa soo maa nin waxaa ag joogay marka ahluciraaq ah ahluciraaq way dhibbadany waa niman su-aal badan oo dhib badan markaasuu sidaa u fiiriyey kaannahu isagoo diidanbo oo le waxaad sheegaysa waxba kama jiro ducadan hadday jirto adiga shalal siduu kugu dhacay baralaisid sideed u noqotay ahaan buu ka wadaa abaa nin caqli badan ah wuu gartay ninkan wuu fahmay wuxuu yidhi ninkan ciraaqiga dhibka badan muxuu sidaa kuugu eegayaa niiha wuxuu yidhi si xun baad ii fiirisay laakiin xadiidkan kuu sheegay waa xadiid saxiixa qad xadatuka cumaan baan ka wariyey rasuulkuu ka wariyey waa saxiix laakiin maalintan shalalka uu igu dhacayo baraliska uu igu dhacayo maalintaan ma akhrin buu yidhi niyo sidaas ogow dhibka badan iska daaya xadiidka marka waa sida qofka waxa weeyaan hadduu akriyo in allahu tacaala wax dhiboo soo gaaraya male laakiin maalintaad ka tagto waxaa laga yaabaa inay wax ku taabtaan waayo rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wamaa yantiqu cani اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxaan uu ku hadlayo dhan waa waxyi loo waxyooda weeyaan ayib alimaam alqurطubi sidoo kale eh, raxmat اllahi tacaala calayhi wuxuu leeyahay xadiidkan isagoo sheegaya maruu sharxayay wuxuu yidhi xadiidkan waan tajribeeyey buu yidhi waxaanan qirayaa khabar saxiixa inuu yahay iyo qowl saadiqa xadiidkan tajribadiisana waan arkay buu yidhi maxaa yeele buu yidhi aqurubi alimaam alqurطubi raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu yidhi xadiidkan waagaan maqlay ilaa haddoo la joogo weligay kama tegin mar kastoon akhriyana wax dhib isoo gaara ma leh oo dhib oo dhan waan ka badbaadaa markaasuu yidhi laakiin maalin baan markaa ka tegey anigoo madiine jooga baan xadiidka iyo adkaarta inaan akhriyo ka tegey dibqalooc baa markaa i qaniinay buu yidhi dibqalooc baa anigoo madiine jooga madiinat الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam calى صaaxibiha الصalaaةu وaسalaam maalintaas baan wuxuu yidhi dib baan u fikiray warniha maxaa kugu dhacay hangaralaha muxuu kuu qaninaya dibqallooca waxaan xasuustay buu yidhi ducada inaan ka tegay bismi اllahi اladii laa yaduru maca ismihi shayء fi اlarضi walaa fi الsama wa huwa samiic اlcaliim habeenkii sidaasuu markaa dibqallooc ugu qaninuu yidhi marka waa khabar صaxiixa weeyaan oo la doonayo in lagu dadaalo waa waxyaabaha markaa sixirka lasaga ilaaliyo bismi اllahi اladii laa yaduru maca ismihi shayء fi اlarضi walaa fi الsamaءi wahuwa samiic اlcaliim wa qiraa'atu aayati اlkursiyi iyo in la akriyo aayat اlkursiyi in la akriyo allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum dubura kuli salaatin salaad kasta gadaasheed haddaad akhrisana allah subxaanaه wa tacaala wuxuu kaa badbaadinayaa shayطaan buu ka badbaadin sixirkuu kaa badbaadinayaa aayat اlkursiyi fadligeedana waan soo marnay acdamu aayatin fi اlqur'aan inay tahay rasuulkeenna sal اllahu alayh wasalam sida nasaa-i uu soo saaray fi sunani اlkubraa abu umaama baa xadiidkaa warinaya rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi man qara'a aayat اlkursiyi dubura kuli salaaةi maktuuba lam yamnachu min dukhuuli اljanna ila اlmowt qofkii allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum akhriya salaad kasta oo waajiba gadaasheeda qofka jannada wax ka celinaya male mowt mooye haddaad dhimato adigoo sidaasa ah musiibaa dhici karta maalmaha waxyaabaha dhacaya waad aragteen gurigii baa iska dumi karaa wuu guban karaa dhulgariirka iyo zalaazil baa dhici karta iyo baraakiin waxyaabahan hadda dunyada ka dhacaya haddii adigoo akhriyey mowdka uu ku yimaado jannadaad gelaysaa rasuulkeena sal allahu alay wasalam siduu tilmaamay wa cinda annawmi iyo sidoo kale cinda noom oo la akhriyay iyadana waan soo marnay siday u fadli badan tahay abu hurayra waa kii sadaqada loo dhiibay tuug baa u yimid oo shaydaan ah kadibna wuxuu yidhi makuu sheegaa wax haddii aada akhrisato uusan shaydaan ku imaanaynin aadan arkaynin wuxuu yidhi waxaad akhrisaa allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum rasuulkeena sal allahu alay waslam buu abu hurayra u sheegay war ninkaasaa ii iman jiray saddex habeen maalin kastana wuxuu habeen kastana wuxuu igu ohan jiray warnihii iska kaydaa caruur yarar baan haystaa ilmihii baa igu gaajaysan qofkana ilmaha haddii loo sheego wuu naxariisanaya soomaha qofkii ilmo dhalay kadibna wuxuu yidhi waxaan ku barayaa wax haddaad akhrisato aad habeenkii ka badbaadayso cid kastoo kuu timaadee wax kaa xadaysa akhrisuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum cinda nawmi marka way fiican tahay sidoo kale cinda nawm haddaad akhrisatana sixirku dhibi maayo sixirkuu iman maayo wa fi sabaaxi subaxdii iyo walmasaa'i oo markaa aayatulkursi sidoo kale la akhriyana waxyaabaha lagu badbaado weeyaan wa qiraa'atu qul huwa allaahu axad iyo qul huwa allaahu axad oo la akhriyo waxyaabaha sixirka looga badbaado weeyaan galabtii inaad akhrisato adkaaru sabaax walmasaa salaadaha kadib salaada subax saddex inaad akhrisato kadib casarkii kadibna saddex qul huwallah inaad akhrisato sidoo kale qul huwallah waxaa ku soo arooray fadli kale oo rasuulkeena sal allahu calayh wasalam laga warinayo qofkii toban jeer qul huwallah akhriya maalintii bana allahu lahu beytan fi ljanna allah subxaanah wa tacaala guribuu jannada uga dhisaya waa xadiis saxiixa weeyaan wlmucawidatayni wlmucawidatayni iyo mucawadateynkiiyo la akhristo iyagana waxaa looga badbaadaa sixirka alaa maraatin saddex jeer la akhristo waa qul huwa allahu qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi الnaas ثalaaثa maraatin saddex jeer la akhristo fi الصabaaxi subaxdii iyo wاlmasaa'i iyo wa cinda الnawmi waxaa looga badbaadayaa sixirkii baa looga badbaadi rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam suuradahaas aad buu ammaanay qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas ayib rasuulkeena sal allahu alayh wasalam xadiis saxiixoo laga warinayo cuqbat ibni caamir baa warinaya radia allahu canhu wuxuu yidhi laqiitu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waaalihi wasalam rasuulkii allaan la kulmay cuqban ahlulqur'aan buu ahaa badanaa axaadiidta ahlulqur'aan fadligooda ka sheekaynaysa qeyb buu ka wariyaa laqiitu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waaalihi wasalam baan la kulmay faqaala lii yaa cuqbata bni caamir alaa ucallimuka suwaran ma unzilat fi اtawraati wala fi الzabuuri wala fi اlinjiili wala fi اlqur'aani milahunna ma ku baraayuu yidhi cuqba ibnu caamirow suurado aanan lagu soo dejinin wax la mid a towreed iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan mihaalkooda aanan laga helaynin kutubtaasoo dhan ilaahay uu soo dejiyey walaa yatiyanna calayka laylat ilaa qara'tahunna fiiha sidoo kalena habeen hadduu kuu yimaadana la doonayo suuradaha inaad akhriso rasuulkeena sal اllahu alيه waslm wuxuu yidhi qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas weeyaan qaala cuqba wuxuu yidhi radia allahu canhu famaa atat calaya laylat إlا qarأتhuna وxuqa lii أn أlا أdacahuna وqad أmaranii bhina rasuul الlahi sal الlaه عalيه وalih وsلم bal saxaabadii siday qur'aanka ugu dhaqmayaan iyo hadal rasuulka u jecel yihiin eeg wuxuu yidhi weligay kama tegin sideen uga tagaya ayuu yidhi isagoo arinkaa rasuulkii allah subxaanaه wa tacaala uu ii sheegay weligay kama tegin uu yidhi markaa qul huwa allah iyo birbilfalaq iyo binaas inaan habeen kasta akhriyo fadliga ayay markaa suuradaha leeyihiin sheekhana wuxuu usoo guuriyey inay yihiin waxyaabaha tacawudaadka ah oo ilaahay shayaadiinta looga magan galo oo allah subxaanaه wa tacaala waswaaska looga magan galo min shari اlwaswaasi اlkhannaas aladii yuwasisu fii suduuri الnaas min aljinnati wاnnaas arrimahaana qofka waxay ka ilaalinayaan sixirkii bay ka ilaalinayaan sheekhu siduu sheegay qabla wuquucihi intuusan sixir ku dhicin haddaad arrimahaasoo dhan isku sixirto sixir waad ka badbaadaysaa cinda nowmi waxyaabaha sidoo kale sixirka looga badbaado waxaa ka mida ah qofka inuu badiyo wa qowli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir miata mara inuu akhriyo qofka boqol jeer kula yowmin maalin kasta qofka inuu yidhaahdo laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allah subxaanaه wa tacaala inuu yahay waxdahu keligii laa shariika lahu wax shariigna uusan lahayn wax cibaadadiisa la wadaaga rububiyadiisa la wadaaga fii asmaa'ihi wa sifaatihi la wadaaga inaynan jirin lahu lmulku alle subxaanahu wa tacaala boqortinimadoo dhan isagaa iska leh walahu alxamdu mahadoo dhan isagaa iska leh wa calaa kulli shayin qadiir miata mara qofka hadduu yidhaahdo maalin kasta uu akhriyo waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala wuu ka badbaadinayaa sixir xadiidka waa xadiid saxiix oo abu hurayra ayaa warinaya albukhaari wa muslim baa soo saaray sidoo kale xadiidka ziyaad uu lahaa qofkii sidaa sameeya rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kaanat lahu cidlu cashri raqabaat waxaa la siinayaa inuu xoreeyey oo kale ajir la mida toban qoor inuu xoreeyey toban qofoo markaa la haystay oo addoommo ahaa inuu allah subxaana wa tacaala dartiisa u xoreeyey wa kutibat lahu miatu xasana boqol xasanana waa loo qori wa muxiyat canhu sayi sayi'a boqol xumaatana waa laga tirtiri wa kaanat lahu xirza min ashayaaiin laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir xirzan bay kuu noqoni xirsi xir min ashaydaani shaydaan xaggiisa yowmahu dalika xataa yumsi ilaa uu ka galabaysto sidoo kale rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi maalintaa qofka boqolkaa jeer akhriyay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah dadka isaga ugu fadli badan cid kaa fadli badan male yaa kaa fadli badan ilaa qof akhriyey waxaad akhrisay wax ka badan mooye qofka laba boqol ahriyey wuu kaa fadli badan yahay boqol haddaad akhrisay qofka saddex boqol yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu xamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir saddex boqol wuu ka fadli badan yahay qofka boqol akhriya aawey ah, laakiin yaa xasuusanaya arrintaa yaa ku dadaalaya qofka inuu sheekeeyo oo meel fariisto oo ciyaartii xalay la ciyaara qofka uu ka sheekeeyo laba saacadood waa u fududa waa u sahlantahay laakiin subxaan allah alxamdu lilah walaa ilaha illa waa ku adagtay tv-ga inuu fadhiisto saddex filin uu fiirsado saddex sacdood waa u fududa laakiin hal juzo qur'aan ah ama xizib waa ku adagi inuu fadhiisto ducaysto bacda alcasr aw bacda alfajar ilaa qoraxda ay ka soo baxdo oo laba ragcadood uu tukado waa ku adagtay laakiin inuu saacado badan meel iska fadhiyo iska sheekeeya u fududa waxaana waxaa keenaya shayaan facalaa kulli xaal waxyaabaha sixirka lasaga ilaaliyo waxaa ka mida adkaartoo la badiyo waxaa ka mida adkaartan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir baa ka mid ah oo boqol laga akhriyo waayo adkaartii waxay noqonaysaa sixir shayaankii baa lagaaga badbaadin shayaankana waxaa ku shaqaysta ama uu kuu soo diraya dadka wax sixra shayaan baa soo dira aabbahood iyo awowgood haddaad markaa iska ilaalisay oo aad god ka gashay oo aad xisixirtay kii lasoo diray markaa ee lagu adeegsanaya ma dhibbuu kuu geysan karaa wuxuu kaa qaadi waxba kaama qaaday marka lagu dadaalo sidaasuu sheekhu leeyaha marka waxyaabaha sidoo kale sixirka lasaga ilaaliyo waxaa ka miduu yidhi sheekhu almuxaafadatu calaa adkaari الصabaaxi wاlmasaa in la ilaaliyo oo la xifdiyo oo la akhriyo calaa adkaari sabaaxi adkaarta subaxda la akhriyo iyo wlmasaa'i galabta adkaarta la akhriyo waan soo marnay adkaarta in badan rasuulkeena sal allahu caleh wasalam wax uu akhrin jiray waladkaari iyo in la akhriyo adkaarta la akhriyo adbaara salawaati salaadaha gadaashooda la akhriyo salaad kasta oo maktuubo ah qofka waxaa laga rabaa inuu akhriyo astakfirullah saddex jeer inuu yidhaahdo subxaan allah boqol jeer alxamdu lilah subxaan allah soddon iyo saddex jeer walxamdu lilah soddon iyo saddex jeer wallaahu akbar soddon iyo saddex boqol inuu kaga dhigo waa sagaashan iyo sagaal intaa boqolna laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir qofka adkaartan hadduu ku dadaalo sixir wuu ka badbaadayaa wa adkaari nawmi adkaarta sidoo kale la akhriyo hurdada marka la aadayo adkaar fudud baa jirto qofka uu samayn karo awalan haddaad soo weysaysan karto soo weysayso fadli fiican baad helaysaa kadibna dhinaca midigta u seexo bismika allaahuma amuutu wa axyaadhe allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum ahri aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi ahri qul huwa allah oo saddexa birabilfalaq oo saddexa birabinaas oo saddexa gacanta ku tufo jirkaaga mari adigii sixir waa kala badbaadaysaan wa adkaaran nawm walistiiqaadi minhu iyo adkaarta markaa hurdada marka laga soo kaco la ariyo hurdada marka laga soo kaco adkaar la akhriyaa jirta waxa ugu horeeya ee la doonaya hurdada markaad ka soo kacdo waxa weeyaan ilaahay inaad u shukriso alxamdu lilaahi aladii caafaanii inaad tiraahdo alxamdu lilaahi aladii axyaanii axyaana bacda maa amaatana wailayhi nushuur inaad tidhaahdo ilaahay baa mahadle allah nafta nagu soo celiyey dad badan baa nafta waxaa looga qaadaa iyagoo hurdaya allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu اlukhraa ilaa ajali musama nafta waa la oofsanayaa sooma xiina mowtiha hurdadana sidoo kale waa lagu oofsadaa maadaama naftii lagugu soo celiyey ilaahay markaa xus oo ku shukri allahna subxaana wa tacaala abaalgud wuxuu kaaga dhigi sixir inuu kaa ilaaliyo wa adkaari dukhuuli اlmanzil iyo adkaarta la akhriyo guriga marka la gelayo guriga aad ku hoyanayso ilaahay baa ku siiyey dad badan oo makhluuqaadka alle subxaana wa tacaala ka mid ah ayaanan haysan meelay galaan adkaar almanzilna akhri guriga lagu galo bismi illaahi dheh reerkii salaam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu wاlkhuruuji minhu iyo adkaarta guriga looga soo baxana sidoo kale akhri shayطaan is arki maysaan wa adkaari rukuubi gaadiidka marka la fuulayo gaadiidkan ilaahay uu ku siiyey oo meel kasta ku tegayso ehelkaagii baad ku qaadan badeecadaadii buu kuu qaadayaa waa in laga fikiraa waa nicmo alle subxaana wa tacaala uu ku siiyey rukuubka markaad fuulayso bismi dheh subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibun dheh oo allah subxaana wa tacaala u shukri waadkaari dukhuuli lmasjidi iyo in la akhriyo dikriga ku soo arooray dukhuuli lmasjidi masjidka marka la gelayo bismi illaahi allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed allaahuma ftax lii abwaaba raxmatik inaad tiraahdo ilaahu naxariistaada ii fur markaad ka baxaysana bismi illaahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma acsimnii min ashayطaan اrajiim ilahu shayaan iga ilaali ilan masjidka waad ka soo xarootay marka hore raxmad ilaahay baad heshay markaad baxayso bannaanku kuu taagan yahi ilahay ka magan gal wاlkhuruuji minhu iyo masjidka marka laga soo baxayo adkaarta la akhriyo wa ducaa'i dukhuuli اlkhalaa musqusha marka la gelayo shayطaan baa jooga rasuulkeena sal اllahu alيه waslm siduu tilmaamay rasuulkeena sal اllahu alayh waslm musqusha markuu gelayo bismi illaahi buu ohan jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi ama min alkhubثi wاlkhaba'if buu dhihi jiray ilaahu shayطaan baan kaa magangeli kiisa lab iyo midkiisa dhidig baan kaa magangelaya ilan shayطaanka meelaha uu dego waxaa ka mid a musqushaa ka mid a ilan waxyaabaha xun unbuu isagu raacaa waxyaabaha xun buu cunaa wasakhduu cunaa shayطaanku sixirkii iyo markaa waad ka badbaadaysaa wاlkhuruuji minhu iyo ducada la akhriya marka masqusha laga soo baxayo oo waa inaad tidhaahdaa qufraanaka maxaa loo odhanaya qufraanaka masquul baad ka soo baxday xaajadaadii baad soo gudatay haddana waxaad leedahay ilaahow dembi dhaaf baan ku weydiisanaya masqushina waxaa laga yaaba dembi inaadan ku samaynin culammadu qaarkood waxay baraarujiyeen waxay dhaheen qofka masqusha intuu ku jiro waxaa laga yaaba ilahay inuusan xusin adamaba xusi kartidba adkaar lama ogolo sooma in lagu akriyo rasuulka faraantigiisa ayuu bixin jiray fargashigiisuu bixin jiray oy ku qornayd muxamadun rasuulu llahi masquus markuu galay uu bixin jiray ilahay laguma xuso maadaama ilaahay aadan xusin ilahay dambi daaf weydiiso xuska ilahay siduu u wen yahay oo qofka la doonayo qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim in alle subxaana wa lagu xuso intaa yareed ka maqnayd baad ilahay dambi dhaaf weydiisanay ilaahu kuma xusin magacaaga ma sheegin adkaar lamaanan imaanin intaan masqusha ku jiray rabbiyo dembigayga dhaf wa ducaa'i man ra'aa mubtalaa iyo sidoo kale qofka inuu akhriyo ducada ducaa'i man ducada la akhriyo man ra'aa qofka arka mubtalan qof dhibaataysan oo la imtixaanay qof xanuunsan haddaad aragto waa inaad allah subxaana wa tacaala barida waad tiraahdaa rabbiyow caafimaadkaad isiisay iyo qofkaan saad u imtixaantay rabbiyow alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin mahad baad leedahay alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaaka bih wafadalanii calaa kaiiri miman khalaqa tafdiilan baa lagu magacaaba maantao dhan dad baan arkaynaa dhibaataysan kuwa waxaad arkaysaa caloosha ku socda kuwa waxaad arkaysaa indhahala kuwa waxaad arkaysaa dhigahala kuwa cisbitaalkii loo sii wado sakaraada waa inaad tiraahda alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaaka bih waxaad arkaysaa kuwa shayaan marka awliye u noqdayo shayaaiin baa ka kaxaysatay ay ku jiraan iyo waxa ay cunayaane xaaraamka iyo siday u baadiyaysan yihiin markaad aragto waa inaad ilahi shukrisa ila mubtala wakayri daalika iyo intaa wixii ka soo haray qofka hadduu ku dadaalo adkaartaasoo dhan sixiruu ka badbaadaya saaxirna is arki maysaan waayo waxaad gashay xisn xasiin baad gashay dhufays la galoo laisku ilaaliyay aad gashay qofka shayaankii wuu kusoo weeraraya wuu noqonaya wuxuu leey qofkaan annaga waxba kama qaadi karno wuu is ilaaliyey sixir buu isku sameeyey adkaar badan buu akhristay uma dhowaan karna inaga fogaaye saaxirkii sidaasoo kale odhan laakiin haddii waxyaabahaas aadan la imaanin oo sixir lagugu sheego ruuxii falaa yaluumanna ilaa nafsa naftiisa um hala dagaalamo sheekhu wuxuu yidhi intaa kadib xafidahu llah waqad dakartu waan sheegay buu yidhi kaiira min dalika wax badan oo adkaartaas ka mid a fii xisni lmuslimi kitaabka xisnulmuslimka lagu magacaabo ayaan ku sheegay waa dhufayskii muslimku sheekhu bixiyey kitaabka waad garanaysaan waa kitaab yar weeyaan kitaabka sida alle subxaana wa tacaala sheekhu qabuul uu uga dhigay kitaabka uu alifay waxaa lagu fasiray intaasoo luuqadood shan iyo toban ama labaatan luuqadood wax ka badan ama afartan luuqadood wax u dhow baa kitaabkaa lagu fasiray xusna muslimkoo lagu tarjumay alxamdu lilah ilaahay wuxuu nagu nimceeyey sidoo kale kitaabkan inaan akhrinay oo aan tacliiqinay muddo hadda laga joogo shan iyo toban sana muddo ka badan baan rajaynayaa inaan kitaabka tacliiqinay kitaabkaasaan ku sheegay buu yidhi calaa xasbi اlaxwaali axwaasha xaaladaheeda walmunaasabaati iyo munaasabaadka xaaladahooda marka la fiiriyo kitaabkaasaan ku sheegay walamaakin iyo boosaska adkaartaa la akhrinayo iyo walawqaati wakhtiyada la akhrinayo walaa shaka sheekhu wuxuu yidhi shaki kuma jiro ana almuxaafada calaa dalika adkaartaasoo la ilaaliyo min alasbaabi asbaabta inay ka mid tahay iyo sababyaasha allatii tamnacu diidaysa alisaabata bisixri qofka inuu markaa sixir ku dhaco wa bilcayni il inay ku dhacdo waa waxyaabaha laga calacala weeyaan waaljaanni jinni inuu ku dhaco biidni illaahi alle subxaanahu wa tacaala idinkiisa cudurrada ugu badan ee maanta laga sheegtana waxa weeyaan sixirkii baa ugu badan cayntaa ugu badan cayntu waa cudur markaa aad iyo aad u weyn weeyaan rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ilaahay buu ka magangeli jiray owlaadiisa xasan iyo xusein waa kaan soo marnay waa noo iman doontaa in sha allahu tacaala inuu ku akhrin jira adkaar uu caynta alle subxaanah wa tacaala kaga magangelinayo wljaani biidn illaahi in sha allahu tacaala sheekhu markaa wuxuu yidhi biidn illaahi arrimahaasoo dhan waxaa sabab u ah qofka inuu ka badbaado sabab u noqonaya inuu ku dadaalo adkaarta almuxaafadatu calaa adkaari sabaaxi walmasa laga soo bilaabo adkaartan sheekhu uusoo sheegay wa hiya aydan sidoo kale dacawaadkan iyo dacooyinkan la akhrisanayo wakhtiyada sheekhu uu sheegay min acdami alcilaajaati waxyaabaha ugu weyne laisku daweeyo weeyaan bacda alisaabati qofka markay ku dhacdo bi haadihi alaaafaat aafaatkan qofka markay ku dhacaan wagayrihaa iyo kayrkooda markay ku dhacaan sheekhu sidaasuu yidhi xafidahu اllahu jala wacala ayib saddex shay buu sheegay sheekhu oo sixirka lasaga ilaalinayo qofka waajibaadkao dhan inuu ka soo baxo alle subxaana wa tacaala dushiisa uu saaray muxaramaadka inuu ka fogaado laba alإkhaar min qira'ati اlqur'aan qur'aanka qiraa'adiisa la badiyo saddex ataxasun bidacwaat in lagu dadaalo baryada alle subxaanaه wa tacaala iyo adkaarta in lagu dadaalo wakhti kastana la akhristo tan afaraad sheekhu wuxuu yidhi tan afaraad wuxuu yidhi oo sixirka looga badbaadayo intuusan kugu dhicin inkastoo horeyna wuxuu u yidhi qaybtaan hore hadda aan soo maraynay sheekhu wuxuu yidhi sidoo kale sixirka markuu qofka ku dhacana oo la ogaado inuu ku dhacay waxyaabaha looga saare lagu daweeyo waxaa ka mid a ah adkaartan baa ka mid a ah. tan afraadee sixirka intuusan dhicin lasaga ilaaliya waxaa ka mid a ah aklu sabci tamaraati sabci tamaraatin toddoba timir oo la cuno timirtaasoo cajwatan cajwo ah cala riiqi lagu cuno afbilow lagu cuno sabaaxan subaxdii idaa amkana qofka hadday u gasho waxyaabaha sixirka lasaga ilaaliyo timirta cajwada lagu magacaabo in toddoba xaba laga cuno subaxdii la cuno hadday kuu suurogal tahay adigoo ku afbilaabanaya wax kale adigoonan cunin subaxdii markaad soo kacdo oo aad cadaysato toddoba xaba oo timirta cajwada haddaad cunto sixir waa ka badbaadaysaa ayib liqowli nabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam taasna waxaa u daliila yuu yidhi sheekhu inay timirtaa dawo tahay rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi man istabaxa qofkii ku sabaxaysa ee ku afbilowda bisabci tamaraatin toddoba timiroo cajwatan timirta cajwada lagu magacaabo ah lam yadurahu ma dhibo daalika alyowm maalintaa summun sun haddaa dhibi mayso qofka walaa sixrun sixirna dhibi maayo waan ogaana soo maaha dee nabiga sal allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka waa xadiid saxiixa albukhaari baa soo saaray wa muslim saxaabiga jaliilkee sacd ibni abi waqaas baa warinaya cajwadan badana waxaa laga helaa madiina riwaayaad kale waxay odhanayaan cajwat almadiina wayna noo iman doonaan qofka markaa inuu cajwadaas soo iibsado maalinkaas haddaad toddoba xaba ad ka cunto subaxdii oo aad ku afbilaabato allah subxaanahu wa tacaala wuu kaa ilaalinaya walakmalu sida fiican wuxuu yidhi an yakuuna waa inuu ahaado cajwadaas inay ahaato min tamri madiina madiina timirteeda mima bayna alxaratayni labada shiil madow inta u dhaxaysa madiine waxay leedahay laba buur baa jira oo geesaha kaga yaala alxaratayn baa lagu magacaabaa laabatayna sidoo kale waa la dhahaa xorada marka xarada waxay leeyihiin hiya ardun daatu xijaaratin sawdaa nakhira kaannahaa xuriqat binnaar waa dhulka leh dhagax dhagax madow weeyaan oo aad u malaynayso in la gubay labadaa meele madiine markaa xuduudaheeda ka mid a timirta intaa u dhaxaysae ka baxda beeraha ka baxa kuwaasaa lagu magacaabaa ha taasaa la doonaya in la isku daweeyo an yakuuna min tamri lmadiina timirta madiina inay tahay weeyaan mima bayna alxaratayn kamaa fii riwaayati muslim sida muslim ku sugan muslim riwaayadiisa waxay tilmaantay tamr almadiina inay tahay cajwada oo tan lagu caafimaadayo oo haddii sun lagu qaso hadda waxba aynan kaa dhibaynin subaxda dad badan baa la sumeeya adduunyadan sooma oo dhib loogu geystaa dad badan baa la sixraa taasaa kaa badbaadinaysa kamaa fii riwaayati muslim muslim riwaayadiisa sida ay tilmaamayso sheekhu wuxuu yidhi waa timirta madiina wayaraa wuxuu arkayaa buu yidhi ama uu qabaa samaaxatu shaykhina alcallaama cabdulcaiiz ibnu cabdlaahi cabdulcasiiz ibnu cabdillaahi ibni baazin raximah اllah sheekh bin baaz raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu qabaa yuu yidhi sheekhan wuxuu ahaa sheekh saciid sheekhiisuu ahaa anna jamiica tamra almadiina madiina timirtoodoo dhan yuujadu fiihi haadihi اsifa sifadan waa laga helayaa yuu yidhi sheekh binbaas marka wuxuu qabaa cajwada inaynan ahayn keliya laakiin timirta madiina ka baxdo dhan qofkii maalintii ku afbilowda toddoba ka mid timirta sunna ma asiibayso oo waxba ka qaadi mayso ma dilayso sixirna dib u geysan maayo ha lagu dadaalo markaa timirta madiina alle subxaana watacaala hadduu ku geeyo haddaad iibsanaysana timir waxaad tidhaahdaa timirtan madiina laga keenay ha tamra almadiina ama dirso waa la keenaa suuqyada waa lagu iibiyaa meel kastaa laga helaa cajwada liqowli nabiyi sal allahu alayhi waalihi wasalam sheekh bin baaz raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu daliishaday xadiidkan rasuulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam ee muslim uu warinayo man akala sabca tamaraatin qofkii cunaa toddoba timir oo mima bayna laabatayhaa timirtaasoo ah inta u dhaxaysa labada shiil madow xiina yusbixu qofka markuu subaxaysto lam yusibhu ama markaa lam yadurahu ma dhibo sumun walaa sixrun buu xadiidkaana odhanaya marka sheekh binbaaskaasuu daliishaday madiine timirteedoo dhan cajwa lama sheegin oo keliya laakiin timirta madiine ka soo baxdoo dhan cajwada markaa waa nooc ka mida ah timirta weeyaan madiine ka soo baxda way madowdahay timirta kale way ka gedisan tahay aad iyo aad uma macaana sida sukarida tan lagu magacaabo iyo kale ma aha ah, waxaa laga yaaba mar qaraar inaad ka dareento way madowdahay timirta kale uma eka cajwlmadiina waa qaali weeyaan fa calaa kulli xaal qofka cajwada hadduu heli karo ha ku dadaalo hadduu waayana oy ka fogtahay meeshii laga heli lahaa tamra almadiina ha raadiyo si sixirka uu isaga ilaaliyo alxadiid xadiidka markaa muslim baa soo saaray waxaana warinaya sidoo kale sacd bn abi waqaas baa warinaya kamaa yaraa raximah اllah sidoo kale sheekh bin baas wuxuu arkaayuu yidhi anna daalika arrinkaa oo ah inuusan qofka sixir ku dhicin ama sunta waxba aynan ka qaadin yurja liman akala sabca tamaraatin min hayri tamri اlmadiina muطlaqa haddana sheekhu marka arrinkii waasic buu ka sii dhigaybu timirta siday u fiicanta sheekhu wuxuu arkayay marka bin baaz raxmat ullaahi tacaala calayhi qofka subax kasta cuna toddoba xaboo timir ah cuna sixir inuusan ku dhacaynin timirta madiina min tamri lmadiina muطlaqan timirta madiina oo dhan min hayri tamri lmadiina tamrulmadiinaba hataa yeenan ahaanin timiroo dhan inay fadli leedahay buu sheekhu qabaa oo qofka sixir ay kaa ilaalinayso sum kaa ilaalinayso marka timirta hadda waa la heli karaa sooma hadde arrintii waasic bay noo noqotay arrinkaasuu sheekhu markaa arkaa alqismu الثaanي sheekhu wuxuu yidhi qism اlأwl baan soo marnay soo maaha maa yutaqى bihi الsixru qabla wuquucihi waxyaabaha sixirka lasaga ilaaliyo intuusan dhicin sheekhu wuxuu noo soo guuriyey intaasoo shay ilaa afar shay buu soo guuriyey sixirka lasaga ilaaliyo intuusan dhicin waajibaadka oo lala yimaado qur-aankoo la akhriyo iyo qur-aankiiyo markaa wirdi la samaysto adkaarta iyo dacawaadka soo aroorayee saxiixadae lagu ducaysto timirta madiina oo lagu dadaalo ama timirta oo dhan oo lagu dadaalo oo la isticmaalo toddoba xaba laga isticmaalo subax kasta timirta fawaa'id badan bay leedahay qur-aankan alle subxaanah wa tacaala wuu ku tilmaamay wahuzzii ilayki bijidci naqli tusaaqit calayki ruطban janiya ruطabku inuu fiican yahay sidoo kale rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi xadiis صaxiixa guriga ay timir taallo wuxuu yidhi gaajo ma taallo guriga timir laga waayona hadde waa guri gaajaysan waa baytu juucin buu yihi rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam gurigii timir aynan yaalin waxay u fiican tahay dhiiggaaga u fiican tahay h b-ga kor bay u qaadaa calooshay u fiican tahay waxay u fiican tahay sidoo kale xididaday u fiican tahay iyo neerfaha timirta aragtiday u fiican tahay cudurada dhuunta ku dhaca sidoo kale way u wanaagsan tahay tonsiska iyo waxoo dhan iyo waa lagu daweeyaa fawaa'id badan bay timirtu leedahay culummada qaarkood fawaa'idu tamr kutub bay ka alifeen marka ha lagu dadaalo in la cuno alqismu thaani sheekhu wuxuu yidhi qaybta labaad waxa weeyaan cilaaju sixri sixirka in la daweeyo bacda wuquucihi markuu dhaco kadib marka hore waxaad isaga ilaalinays intuusan dhicin sixirkii baa qofka ku dhacay waxaa la ogaaday qofkan inuu sixran yahay cilaaju sixri bacda wuquucihi sidee loo dawaynayaa markaa laakiin zamankan waxaa iska batay qof kastoo markaa waxay ku dhacaan in la dhaho waad sixranta labadii qofe isqabay haddaa midkood in la dhaho waa lagu sixray dadka qaarkii ay yidhaahdaan ninkana in lagu dhaho naagtiibaa ku sixirtay naagtina lagu dhaho ninkiibaa ku sixiray reerka sida ay ku burburaan arrinka horta qofka sixir inuu qabo qofka mucaalijka ee wax dawaynaya waa inuu in badan ka fiirsadaa weeyaan laakiin waxaa leeya sixru tafriiq wax lagu dhaho ayaa ku haya sixir kale mancul awlaad mid owlaad kuu diidayo sixir lagugu diidaya ku haya sixir noocaasa ku hayo umusibyaan baa ku haya qofkii waa la wareerinaya terrorizing isaga dhan argagax baa lagu samayn la gelin lama rabo qofku waa inuu caalim yahay sixirka iyo inuu garanayo kadib markuu ogaado si fiican uu u baaro isagoo cilmi u leh inuu markaa daweeyo laakiin qofkii waxyar xanuunsadaba waxyar madaxa laga qabto arrimo yar isku arka oo dabeecadda khilaafsan in la dhaho waa sixran tahayna arrintaa waxaa weeyaan sawaab ma ah ha la iska ilaaliyo in badan wa huwa anwaacun sixirka dawayntiisana markaa markuu kugu dhaco kadib waa noocyo badan annawcu alwal nawca uga horeeya istikhraajuhu waxa weeyaan sixirkii in la soo saaro wa ibtaaluhu iyo in la burburiyo idaa culima makaanuhu haddii la ogaado markaa sixirka meeshuu ku jiro sixirka ileen dadku suxaradu waxay sameeyaan dadka markay sixrayaan waxyaabo badan bay isku guntaan kadibna meel bay ku xiraan dhagax hoostiisa bay gelinayaan ceel bay gelinayaan rasuulkeena sal allahu alay wasalam baa sidaa lagu sameeyey tintiisa inta la helay baa la soo qaaday waxbay ku duuduubeen waxbay ku akhriyeen ninkii yahuudiga ahaa kadibna ceel baa lagu riday malaa'igtii loo soo diray jibriili waa kii ka soo saareen rasuulkeenna sal allahu alayhi waaalih wasalam uu noqday mid markaa nashaad badan wuxuu helay markaa caafimaad badan in sidaa la sameeyo markaa sixirkii idaa culima makaanu haddii la ogaado meeshuu ku jiro biuruqi اlmubaaxati baa lagu raadinayaa ariiq bannaan baa sixirkaa lagu raadinayaa ariiq markaa xaaraama ma ah maalan sixiroolo kale inaad adeegsato maaha adigoo sixir markaa furaya inaad ama shayaaiin adeegsato oo aad tiraahdo dee kaasaan u dirsaday shayaan baa iisoo sheegay waa layla hadlay anigoo hurdaya anigoo meel marayaa layla hadlaya waxaa laii sheegayba halkii meesha inuu ku jiro qofkii marka gurigu imani islaantii baa la garaaca oo leeyahay sixirkii raadi armaajadaasuu ku jiro haddii la raadin waxba kuma jiro qofkiina maanta o dhan baa la garaacaya oo allaha soo bixi meeqa reeroo intaa ku kala tagtay sida ariiq waxaa la doonaya in lagu raadiyo saxiixa oo mubaaxa ah biuruqi mubaaxati harcan sharci ahaan bannaan wa haadaa arrinkaanna sixirkoo lasoo saaro oo la burburiyo min ablaqi maa yucaalaju bihi almasxuur waa tan ugu wanaagsan oo maa yucaalaju bihi lagu daweynayo almasxuuru qofkii la sixray tan ugu wanaagsan weeyaan oo lagu daweeyo ayuu yidhi sheekhu xafidahu llahu jala wacala arrinkaa sheekhu wuxuu ka soo guuriyey wuxuu yidhi undur waxaad fiirisaa arrinka zaad lmacaad kitaabka lagu magacaabay ibnqayim waa kitaab aada iyo aada u wanaagsan qayb waxaa jira ibiga sheekh uu kaga sheekeynaya caafimaadka sidaan sheegnay badana wuxuu isticmaalayaa rasuulkeena sal allahu alيh wasalam siduu u daweyn jiray buu sheekhu soo guurinayaa ama salafkii siday u daweyn jireen kitaabka fiiri buu ku yidhi wlbukhaariyu maca alfatxina sidoo kale eeg wamuslim na waad eegaysaa arrimahaasoo dhan meeshaasaa laga helayaa waayo bukhaari iyo muslim waxay warinayaan xadiidkii rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam markii la sixray sida sixirka loo furfuray ee loo soo saaray allah subxaana wa waa caalam alhaybi washahaada isagaa malaa'igtaa soo diray oo yidhi soo saara sidaasaa lagu helay tan ugu horraysay markaa sheekhu wuxuu leeyahay sixirka qofka markuu ku dhaco lagu dawaynayo waxa weeyaan sixirkii hala raadiyo oo ha la soo saaro hana lagu raadiyo jid wanaagsan oo saxiixa jid khaldan yaanan lagu raadinin maanta dadku waxay badanaa isticmaalaan jidad markaa aanan fiicnayn dadka mucaalijiintaa ee shifaha iyo ka shaqeeya badanaa nacam dadkii waxyaaba fiican bay u qabanayaan oo qur-aankii baa lagu akhrinayaa waa u tafaruqeen jazaahum allahu khayran laakiin dukni badan qiiq badan baa ku jiro dad badanoo qarab ka lel ayaa meeshii soo galay badanaa maxaa sixirka haweenka u badiyey awalan waa su-aal lasweydiinayo inkastoo dacafo ay yihiin oo badanaa iska hilmaamaan adkaartaas iyo waxaan ka soo sheekeynay waxyaabaha sixirka laisaga ilaalinayo haddana badanaa waxaa leeyahay haweenkii unbaa markaa la daweynaya sixir laga daweynaya wallahu aclam fa calaa kulli xaal sixirkaa nooc ugu horreeyo lagu daweynayo ha la soo saaro ha la baabi'iyo dariiq markaa saxiixna ha lagu darsigeenna caawa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wsal allah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wasxaabihi ajmaciin walxamdu lilaahi rab اlcaalamiin